الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب صفة الصلاة salaada iyo qaabkeeda ama kayfiyadeeda ayuu baab u yahay halkan wuxuu ka guda gelay xaafidku raximah اllahu tacaala raxmatan waasica inuu ku soo arooriyo ama keeno axaadiista ka hadlaysa qaabkii uu u tukan jiray nebigu sal lla alay slam saxaabaduna uga soo guuriyeen taas oo laasim ah inay ummadda u tukato nebigu sal lla alay waslam waa xadiis saxiixa ku odhanaya saluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada aada igu aragteen anoo u tukanaya bimacnaa waxa weeye salaadiinnu ha noqoto mid waafaqsan ama la mid ah salaaddii aan tukan jiray salaaddii uu tukan jiray marka nebigu sal lla lay waslam ciddii aragtay oo saxaabadana dee weyba aragtay ciddii aan arkin oo nebiga soo gaadhinna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay ka qaadanaysaa axaadiista nebiga sal lla lay waslam ee sugan ee saxaabadu soo guuriyeen qaar qowl ku wariya iyo qaar ficil ku wariya iyo qaar taqriir ku wariya intaba an abi hurayraa radi allahu canh ana nabiya nabigu sal lay aslam qaala wuxuu yidhi idaa goortii qumta aada istaagto ila asalaati salaadda markaad isu taagto lagama wado markaad istaagto ee waxaa laga wadaa markaad istaagi rabto balen salaada marka la istaago salaadiiba loo taagan yahay markaa lama weysaysto ee markii loo istaagi rabood usoo socoto idaa goortii qumta aad istaagi rabto ila salaati salaada markaad isu taagi rabto fa asbiq dhammaystir alwuduu'a weysaysiga weyse qaadadka dhammaystir si dhammaystiran u weysayso uma kadibna istaqbil ilqiblata qiblada u jeedso fakabir marka allahu akbar dheh takbiirso alla weynee uma kadibna iqra' waxaad akhridaa maa tayasara wixii fududaada macaka la jirankaaga oo min alqur'aani qur-aanka ka mida ah. wixii qur-aanah ee markaa kuu fudud wey uma kadibna irkac rukuuc xataa tatma'ina ilaa aada xasisho raakican adoo rukuucsan uma arfac rukuucdii ka soo kor noqo oo ka soo toos xataa tactadila ilaa aada ekaatood simanto qaa'iman xaalata mid taagan uma kadibna usjud sujuud uma sjud sujuud xataa tatma'ina ilaa aad xasisho saajidan adigoo sujuudsan uma kadibna irfac soo kor noqo oo sujuuddii ka soo toos xataa tatma'ina ilaa aad xasisho mobeelada damiin xataa taطmaئina ilaa aada xasisho jaalisan xaalataa mid fadhiya uma sjud sujuud xataa taطmaئina ilaa aada xasisho saajidan adigoo sujuudsan uma afcal samee daalika arrinkaa fii salaatika salaadaada dhexdeeda ku samee kulliha dhammaanteed ahrajahu waxaa wariyey asabcatu toddobadii baa wariyey wallafdu lafdigan hadda meesha ku yaalana lilbukhaariyi bukhaari buu usugnaaday walibna maajah ibni maajahna waxaa u sugnaaday biisnaadi muslimin muslim sanadkiisa yani biisnaadin calaa sharqi muslim waay sanad uu muslim wax ku wariyo oo sharqiga muslim ah ayuu bukhaari ku wariyey waxaan dhihi lahaya ibni maajah ku wariyey xadiidka yuu ibni maajah ku wariyey wuxuuna isagu yidhi ibni maajah xataa taطma'ina qaa'iman meesha uu bukhaari ka yidhi xataa tactadila qaa'iman ayuu ibn maajah wariyey oo wuxuu ku wariyey xataa tatma'ina qaa'iman saas man yani markaad rukuucda ka soo toosto xataa tactadila qaa'iman ilaa aad ka ekaato adoo taagan waa riwaayada bukhaari riwaayada ibn maajahna waxa weeye xataa tatma'ina ilaa aad ka xasisho qaa'iman adigoo taagan saas man marka badala tactadila ayuu ibnu hajar wuxuu cabiray taطmaina waana isku macno dhow ayb xadiidkan waa xadiidka macruufka ah ee caanka ku ah ee loo yaqaano xadiidu lmusii'i salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey ee halleeyey xadiidkiisaa loo yaqaanaa sababtuu ku yimidna waxay ahayd nabigoo masaajidka fadhiyo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagii saxaabadiisa qaar ka mid ah ayaa nin soo galay fasallaa fii aa'ifati almasjid aw fii naaxiyati almasjid masaajidka dhinacyadiisa dhinac ka miduu ku tukaday markuu salaaddii dhammaystay buu nabiga u yimi sal ly waslam markaasuu salaamay nebigu salaantii buu ka qaaday sal lay wasalam kadibna wuxuu ku yidhi irjic fa fainaka lam tusalli noqo oo salaaddii tuko waxba maada tukanin baa lagu yidhi wuu noqday wuu soo tukaday haddana nebiguu ku soo noqday sal lay wasalam wuu salaamay salaantii buu nebigu ka qaaday sal lay wasalam kadibna wuxuu ku yidhi ku noqo salaadda waxba maada tukanin waa noqday mar kale waa soo tukaday haddana waa soo noqday nebigu sidii kale uu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh markaasuu wuxuu yihi rasuul ilaahayow intaasaan garanaya taasaa tabar iga ah ee maxa iga khaldan halay baro salaaddii ibar markaasuu nabigu sal lay slam sidan salaada u baray xadiikan marka waa xadiidka caanka loo yaqaano xadiiu lmusii'i salaatahu waana xadiid runtii asal u ah marka laga hadlayo kayfiyada iyo qaabka salaada loo tukanayo xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiista asalka u ah sidaan u tegi doonno soo gurin doona alimaamu sancaani hadalkiisa culimmadu intooda in badanoo ka mida ah waxay asal uga dhigaan salaada marka la yidhaahdo arkaanteeda ama waajibaadkeeda waxaa asal u ah yidhaahdeen xadiidka xadii lmusiii salaatahu saas man marka arrimo fara badan buu marka xadiidku ka hadlay xadiidku wuxuu ku kutusayaa sababta uu ku yimid marka la fiiriyo ruuxu hadduu ka tago arkaantii salaada iyo tiirarkeedii hadduu ka tago oo uu tukado salaadiisaasi inaysan ansixin ayna waajibtahay inuu soo celiyo lanna dhowr goor buu nabigu salaada ku celiyay ninkaa isaga waxaa kaloo laga qaadan in salaadu ay u baahan tahay barasho waana tii nebigu sameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh intuu mimbarka la fuulay xadiis saxixulbuhariy hayr ku sugan mimbarka intuu la fuulay inuu saxaabada mimbarka korkeeda mimbarka korkiisa inuu nebigu salaada ku baray salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo salaadda mimbarka korkiisuu saaran yahay waa soo degaya markii rukuuc uu gaadho sujuudda haddana waa ku noqonaya markuu dhammeeyena wuxuu yihi waxaan saa u sameeyey lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii inaad igu dayataan salaadaydana aada barataan buu nabigu yii salawatu rabbi waslamu aleyh salaadaydana aad barataan marka salaaddu barashay u baahanta saas man wuxuu marka nebigu ku yidhi sal lay slam ninkaa salaaddiisa halleeyey salaadda markaad isu taagayso horta weysada dhammaystir waa kaan soo marnay inay weysadu tahay shardi min shuruudi asala weyse la-aanna ayna salaadu asaxaynin taa horeynu usoo marnay uma istaqbil ilqiblata iyadana waynu soo marnay qiblada in la qaabilo inay tahay min shuruuطi الsalaa oo iyadana biduuniha ayna salaadu asaxaynin ilaa mawaadicdii lasoo reebay la ruqseeyey mooye oon soo marna iyadana soomay ayb ah, fakabir halkaa waxaa laga qaadan takbiirat lixraamkii wey takbiirat lixraamku marka waa rukni ka mida min arkaani asalaat bilitifaaq ama ijmac waa laisku waafaqsanya khilaaf kama jiro takbiirat lixraamku waa allahu akbarta salaada lagu galo waay iyadana hadal kuma jiro ayb lanna nebigu sal lay sl waa ka xadiis saxiixa ku lahaa yani salaada yani waxa weyaan miftaaxu asalaa aطuhuur soomaahayn ah. wa taxriimuha altakbiir wa taxliiluha altasliim ah. marka taxriimuha altakbiir salaadu waxay ku xaaraamowdaayoo bimacnaa waxaa laga wadaa wixii aan iyada ahayn kaaga xaaraam noqdaa allahu akbarta markaa tidhahdo markaa salaad baad ku jirtaa inta ka horrey salaadku ma jirta istaagaad istaagtay qibladaad u jeesatay muxuu ahaaye ishabaynta soo weyse qaadadka kulli salaad kuma jirta allahu akbar markaas kadib aad salaad gashay intii ka horreyso dhan ayib fakabir kabirtaasi riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray inuu nebigu ku yidhi allaahu akbar dheh taasayna jamaahiirtu ka qaadanayaan takbiirat lixraamka allaahu akbar waxaan ahayn aan loo isticmaali karayn xanafiyada waxay qabaan haddii bedelkeeda kelima la macnaa la geliyo la yidhahdo allaahu acdam waa asaxaysaa bay qabaan waana madhab khaa ayb kadibna nebigu wuxuu ku uri sal lay aslam uma qara' waxaad akhridaa maa tayasara wixii fududaada macaka la jirankaaga oo min alqur'aani qur-aan wixii kuu fudud markaa akhri waxaa deliishaday xanafiyada oo ku tegey faataxadu inaysan laasimba ahayn haddaad intaad iska dayso qur-aan kale akrido oo suurad kale badelkeeda akrido salaadaadu waa ansaxaysaa bay qabaan leanna nebigu wuxuu yidhi bay dhaheen uma qra' maa tayasara ma dhihin iqra'i alfaatixa saasay qabaan laakiin iyadana waa madhab khata ah sawaabkuna waa madhab aljumhuuro faatixadaa laazim ah waana u tegi doonaa xadiidkan musii'i salaatii alfaaddiisa qaar ka mid a ah. ayuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh uma qra biumi kitaab umkitaab faatixada ahri baa lagu yidhi marka uma qra maa tayasarada waxaa laga wadaa wixii kuu fududaada waxay culimmadu leeyihiin muslimiintana waagaas qur-aanka ka ugu fududi waxay faatixada marka waaba iskeenaysaaba ta kuugu fudud ahri iyo faatixada ahri waa isku mid waxaana macnahaasi faa'iideynaya inaysan faatixada aan qur-aan kale badel uusan ka noqon karin xadiidka cubaadat bnu saamit fi saxiixayn nabigu sal lay waslam laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab saas way macana saas daraaddeed madhabka xanafiyadu sax maa uma rkac nabigu sal lay slam rukuuc rukuucdu waa iyadana waa rukni ka mid a ah arkaanta salaada bilitifaaq biduuniha salaaddu ma asaxayso xataa taطmaina ilaa aad xasisho raakican xaalata mid rukuucsa halkaana waxaa inoo faa'ideeyey rukuucda rukni baa dheero in lagu xasilo ah haddaan lagu xasilin bimacnaa waxa weeyaan ruknigii maba jiraba yani waa ruknigaas mustaqilka ee madaxa bannaan iminaankiiy xasilka ay culimmadu isu khilaafayaan qadarkiiso qole waxay leeyihiin wax yar inuu ruuxu dhaqdhaqaaqa joojiye ilan wuu soo foorarsaday rukniga markuu soo gudagalay waa inuu dhaqdhaqaaqa joojiyo dhaqdhaqaaqiisu markuu joogsado qadar intuu dooniba hale ekaaday wuu xasilay bay dheh qaarna waxay leeyihiin dikriga meesha ku soo arooray ee waajibka ah akhrintiisa qiyaasta la akhrin karo ayaa laga wadaa طumaniinada almajd ibnu taymiyana saasuu rajaxaya ayb uma kadibna irfac ka soo toos oo ka soo kor noqo rukuucda xataa tactadila ilaa aad ekaato qaa'iman mid taagan xalaas halkaana waxaynu ka qaadan rukuucda in laga soo tooso kadibna la istaago oo lagu xasilo ayadana wax weeyaan waa min arkaani asala biduuniha salaadda ma asaxayso haddaan lagu xasilin ayb waan utegi doona iyada faafaahin fara badan baan kulli u tegi doona uma sjud sujuud xataa taطma'ina saajidan sujuuduna waa rukni ku xasilidiiyo طuma'niinaduna waa rukni uma arfac kor noqo xataa taطma'ina ilaa aad xasiso jaalisan mid fadhiya xaalad aljuluus bayna sajdatayn labada sujuudo dhexooda fadhiga udhexeeya waa rukni in lagu xasilana waa rukni uma sjud sujuud xataa taطma'ina saajidan waa sujuudii labaad uma afcal dalika fii salaatika kulliha hal ragcad baa loo sifeeyey marka hal ragcad ah oo ataxiyaadkii iyuu ka laaban yahay uun wixii ka dambeeyey ayuu nebigu u tilmaamay wuxuu ihi salaadaada inteeda kale saa ku samee ayuu rasuulku yihi salawatu rabbi waslamu calayh ayib xadiidkan waxaa la isweydiinayaa oo aan ku jirin ducaau listiftaax salaadda marka allahu akbar la yidhaah ducada la akhriyo intaan faatixada la akhriyin kumuusan darin laakiin alfaaddiisa qaar ka midaan u tegi doonaa oo laga fahmhayo iyo inay ku jirto macnaha ayb meesha labaadna waa taas faatixada ku saabsan oo iyadana waan ka hadalnay waxa uu leeyahay imaamu sancaani caleyh raxmatullah hadal aad u qiimo badan buu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkani waa xadiid weyno culimmada aad bay u deliishadaan waxayna u deliishadaan wixii xadiidkan ku soo arooray oo xadiidkan lagu sheegay waa waajib bay dheheen wixii aan xadiidkan lagu sheeginna oo salaada acmaasheediiy afcaasheediiy ka midana waxay yidhaahdeen wuxuu daliil u yahay inuusan waajib ahayn xaggee laga seed uga qaateen baa layidhi waxay uga qaateen wax kastoo lagu sheegay salaadan waa waajib waxaan u nidhi bay dhaheen waxaan u jeeda xadiidkan wax kastoo lagu sheegay waa waajib waxaan u nidhi lianna nebigu bilowga markuu u bilaabayay bilafdi alamar baa lagu bilaabay ayb bilafdi alamar baa lagu bilaabay nin jaahilaana wax la barayaa salaadiisiiyo hallowday waxyaalahay halleeyey baana laga saxayaa saas daraaddeed wax kastoo ku yimid xadiidu lmusii'i salaatihi waa waajib bay dheh waa laazim ayb amaa wixii aan ku soo aroorin waajib mehe waa sunna waxaa laga qaatay bay leeyihiin maqaamku maqaam tacliim buu ahaa haddii wax waajiba uu jirana in loo sheego maqaamkaas waajib weeyo wakhtiga loo baahan yahay bayaanka in laga dibdhigaayo ma banaana bilijmac bay yidhahdeen sidaas daraaddeed wixii xadiidkan ku yimid inaan helo nas kale oo wujuubka ka sarfinaya mooye inuu waajib yahay ka dhig wixii xadiidkan laga waayeyna hadduu amar yahayna waa dhici kartaa xadiidkan inuu saarif noqdo haddii uu yacni uu siiqo kutusaysa wujuub ay noqotana markaa waxay noqonaysaa in la muqaaraneeyo xadiidkan tarkigiisa iyo sheegidda halkaa lagu sheegay adiga almuhim waxa weeye xadiidkan markuu nebigu saa u sifeeyey salaadda kadib wakhti badan baa ka dambeeyey oo saxaabada salaadda la barayay axkaam fara badan baa imaan karta oon xadiidkani uusan sheegin daliilka baa la fiirinayaa sidaasaa sawaab ah haddii daliil kale ay ku sugnaato waxaan xadiidkan lagu sheegin rukninimadiisana uu faa'iideeyo la dhihi maayo xadiiu lmusii salaatii ma sheegin taasi xujo maaha lanna waxaa ka mida mid kuwo laysla ogolyah uusan sheegin baa ka mid oo maalan waxaa ka mid a niyadoo kaleeto anniyatu fi sala waa laysla ogolyahay inay tahay macnaa wax weyaan ay laasimto haddana maca daalika kuma sheegin sooma marka daliilkeeda umbaa la fiiray wixii daliil kale loo helo rukniyadiisa ama wujuubkiisa ku tusayo la dhihi maayo xadii lmusii salaatii laguma sheegin taasi ma aha yani wax weyaan sida sawaabka ah yani wax sax ma bal daliilkiisaa la fiirinaya ayb ibn maaja wlafdu lafdigu lilbukhaari buu usugnaaday ibnmaaja waxaa usugnaaday biisnaadi muslimin sanadka muslim wuxuu ku wariyey sanad yani calaa shari muslim xata taطmaina qa'iman wa miluhu xadiidka mid la midi fii xadiii rifaacata bni raafic buu ku yaala xadiidkaa mid la mida wuxuu ku yimid fii xadiii rifaacata bni raaficin buu ku arooray cinda axmeda wabni xibaan ab bimacnaa xadii musi salaatihi saxaabo dhowraa wariya oo nabiga ka wariyay sal l abu hurayra sida saxiixaynka waxaa kaloo ka mid a ah saxaabada nabiga ka wariyay sal lay aslam oo goobjoogga ah rifaacat ibni raafic xadiidkiisu marka wuxuu ku yaallaa cinda axmeda wabni xibbaan laakiin isagu wuxuu yidhi xataa taطmaina qaaiman ah, ooyuu waafaqay marka riwaayad ibn maajah buu waafaqay soma ah, riwaayad ibn maajah fi xadiid abi hurayra ayuu waafaqay saas man ayb xadiidkan ribaacat bnu raafic axmed ibni xibbaan ay soo saareen rijaashiisu waa iqaad sanadkiisuna waa xoog badan yahay waxaana saxiixiyey ibnu khusayma xaakim dahabina waa ku waafaqay kadalik shekh albani caleh raxmatullah isagana waa sugaya xadiika lafdigiisuna waxa weye waa kan dambe weliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday ibni xibbaana ibni xibbaan iyo axmed waxaa u sugnaaday weliaxmeda min xadiii rifaaca wey weliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wibni xibbaana min xadiii rifaacata faaqim sulbaka dhabarkaaga toos xataa tarjica ilaa ay noqdaan alcidaamu lafihi ilaa ay laabtaan xadiidkan bitamaamihi bay wariyeen axmed iyo ibni xibbaan labaduba laakiin xadiid musii salaatihi wey xadiidkaasay wariyeen laakiin alfaadda waxbaa ka badan lafdigiisuna wuxuu ahaa nin baa nebiga u yimi sal ly slam isagoo nebigu masaajidka fadhiya markaasuu meel agtiisa ku tukaday markaasuu nabiga u yimi sl lay slam uma insarafa ila nabiy sl lay slam ila rasuuli markaasuu rasuulku yuri sl lay slam acid salaataka fainaka lam tusallii salaadda soo celi waxba maada buu ku yiri markaasuu laabto soo tukaday sidii markii hore uu tukaday si lamidu u tukaday haddana nabigu u yimi sl lay sl markaasuu nabigu ku yihi acid salaataka fainaka lam tusallii salaadaada soo celi waxba maada tukanin markaasu uhi ya rasuul allah callimnii kayfa asnac ibarsaan samayn lahaa seen u tukadaa markaasuu nebigu wuxuu ku uhi sal ly slam ida istaqbalta alqiblata fakabir uma qra' bima shi'ta faida rakacta fajcal raaxatayka calaa rukbatayk ah, markaad qiblada u jeesato allahu akbar dheh kadibna qur-aanka waxaa doonto akhri markaad rukuucdo ood rukuucayso labadaada calood waxaad saartaa labada low korkooda wamdud dahraka dhabarkaagana fidi wamakin lirukuucika rukuucdaadana makaniyo ku xasil faidaa rafacta ra'saka markaad rukuucda ka soo toosto fa aqim sulbaka dhabarkaaga toosi oo taagni ku toosi xataa tarjica alcidaamu ilaa mafaasiliha ilaa ay lafuhu noqdaanoo meeshii ay ka soo qalloocdeen eeay ku taagnaayeen ilaa ay dib ugu noqdaan xadiidku markii horu la mid yahay laakiin faaqim sulbaka xataa tarjica alcidaamu ilaa mafaasiliha bimacnaa waxay kusii fasiraysaa xataa taطmaئina qaa'iman iyo xataa tactadila qaa'iman macnaheedu waxa weeye lafaha dhabarku waa inay laf walba meesheedii dib ugu istaagto saas manaa waxaa la diidan yahay macnaha inaad intaad rukuucda ka toosto adigoo oo lafihii dhabarku ayna si fiican isu taaginoo mid walba ayna booskeedii ku noqonin inaad haddana aada sujuuddii aaddo taasi waxa wey waa wax salaada burin wa waana dad fara badan say u tukadaan isagoo si fiican isu taagin buu wuxuu aadaya sujuuddiisii aaday salaadiisu bail wey kaas man xadiikaasi sanadkiisu waa qawi weeyey waxaana xoojiyey abu xaatim axmed ibn xibaan markay warinayaan waa xadii sugan wey man walinasaa'iyi nasaa waxaa u sugnaaday <clears throat> fi lkubra wa abi daawuuda iyo abi daawuud min xadiidi rifaacata bni raaficin waa isla kii hadda xadiii rifacata bni raafic oo xadii musii salaatihi ayaa kadalika waxaa warinaya nasa'i fi kubra wa abi daawuud fi sunan min xadiii rifacata bni raaficin xaal uu yahay nasaai abi daawuud buu u sugnaaday waxayna wuxuuna lafdigiisu yahay inaha amar iyo shani ama inaha qisadu waxa weeye lan tatima ma dhammaystirmayso salaatu axadikum midkiin salaadiisu ma dhammaystirna xataa yusbiqa ilaa uu dhammaystiro alwuduu'a weyse qaadadka kamaa amarahu llahu siduu alla u amray oo muxuu alla amray idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn kamaa amaraka allah saas manaa kamaa amarahu llahu siduu alla u amray subxana wa tacala <clears throat> uma kadibna yukabiru markuu macnaha waxa weyaan uu soo weyse qaato kadib yukabiru wuu takbiirsanaya yukabir allaha alla ayuu weyneynayaa tacaala kor ahaye oo allahu akbar buu odhanaya wayaxmaduhu alla ayuu mahadinaya wa wayusni calayhi alle korkiisuu ammaanaya wa fiiha riwaayadan abu daawud iyo nasaa dhexdeeda waxaa ku sugan oo ku yimid fain kaana hadduu ahaaday macaka la jirankaaga qur'aanun qur'aan hadduu yahay faqra akri wailaa haddaadan qur-aan haynin faxmad illaaha alla mahadi wa kabirhu weynee wahallilhu u towxiidsa ayb xadiidka rifaacat ibnu raafic ariiqiisa nasaa-i abi daawuud ay soo saareen waa sugan yahay isaguna isaguna waa saxiix waxaa saxiixinaya muxadiiin uu ka mid yahay sheekh albani caleh raxmat ullah <clears throat> marka waa sugan yahay wuxuu inoo faa'ideeyey salaaddu inaynan dhammaystirmaynin haddii aan qaabka nebigu u tilmaamay ee ninka salaaddiisa halleeyey uu ugu sheegay haddaan saa loo tukanin waana alfaadda loo deliishanayo in alla inta ku soo aroortay xadiidkaas oo axkaama inay waajib tahay maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi innahaa lan tatimma waxaan taam ahayna waa naaqis sooma wax naaqisana ilaahay inama farin waxa laynoo diray waa cibaado kaamila wey macnaha oo sunada waafaqsan saas way macnaha waxay marka riwaayadani ku dartay uma yukabiru allaha waa takbiirat lixraam bay leeyihi oo tii kuwii hore way kuso arortay xadiiska abi hurereba waa ku yimi wayaxmaduhu wayusnii calayhida maxaa laga wadaaba isweydiinaya bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin wayaxmaduhu wayusnii calayhi waxaa laga wadaa waa ducaau listiftaax ducaa listiftax waxaa la yidhahdaa oo allahu akbar markaad tidhaahdo faatixadan aadan weli akhrin ducada la akhriyo ducadaasaa laga wadaa yaxmaduhu wa yunii calayh sidaas markii la yidhaahdo culimmada ra'yigaa qabtaayo waxay leeyihiin ducaaulistiftaaxu waa waajibay marka qabaan xageeskaatan inay waajib tahay leanna inay waajib tahay waxay ku timid xadiidu lmunsii salaata weliba bilafdi waxay ku timid lan tatima salaatu axadikum baa leey markaasaa waxaa la sheegay yaxmad allaha wayusni calayh sidaasi haddii lagu fasiro waa sax ducaalistitaaxu waajib bay noqonaysa qaarkoodna waxay leeyihiin yaxmaduhu wayusni calayhi waxaa laga wadaa bimacnaa muطlaqu alxamdi wasanaa ammaan guud iyo uun mahadin guud inaad ilaahay mahadiso unbaa laazim ah qaarna waxay leeyihin faatixadii maba laga wadaa laakiin faatixadii inaan laga wadin waxaa kutusay markii taa la sheegay kadib baa waxaa la yidhi fain kaana macaka qur'aanun faqra faatixada taasaa laga wadaa laakiin xamdiga iyo tanaaga waxaa laga wadaa intaan faatixada la gaadhin ducaaulistiftaxa wax uga dhow ma jiro in lagu fasiro saas manaa wa fiiha waxaa ku yimid riwaayadan dhexdeeda fain kaana macaka qur'aanun hadduu la jirankaaga qur'aan yahay faqra ari qur-aanka ari baa wixii qur hayso xadiiskan waxaa kaloo inoo faa'ideeyey oo riwaayadan ay ku dartay ruuxa aan qur-aanba garanayn ile qur-aanku barashu u baahan yahay oo faatixadu barashay u baahantay faatix ma yaqaan laakiin waxaa laga yaabaa inuu qur-aan kala garanayo oo bawsaday ile ruuxu isagoo isagoo gaaluu qur-aan ba iska bawsan karaa sooma ama isagoo muslimo jaahila ah laga yaabaa inuu bacdu aayadaad iska babowsado faatixadana uusan bawsanin oo garanayn intuu garanayo ku tukan markaa badelkii faatixada waxaa u gelaya qur-aanka kale uu garanayo faqra'uu maa tayasara way markaas ayib hadduusan faatixana garanayn qur-aan kalena garanayn muxuu samaynaya badelkii faatixada iyo qur-aanka waxaa u gelaya xamdi iyo takbiir iyo tahliil oo wuxuu odhanayaa yani waxa way alxamdu lilah wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah kadibna waa rukuucahaya inta uu ka baranayo faatixada saasuu arinaya ilan faatixadu waa dheertahay sooma faatixadu waa dheer tahay baa laga yaba inay ku qaadato khaasatan dadkan soo islaamhayay bay ku adag tahayba inuuba shahaadateynkaaba akriyaba xataa hadduusan garanayninba xataa alxamdu lilah wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah hadduusan garanaynin xataa isagoon waxbana akriyin buu afcaashii la imaanaya dadku raacaya inta uu ka baranayo waa rukuucahaya waa sujuudahayaa waa iska fadhiisanhayaa imaamka unbuu dabagelhaya walow yuusan waxba akrin ah. lanna waxaa ku rumoobahaya fattaquu llaha ma staactum ah. intaasaa karaankiisa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum waxaan xarakaadka iyo afcaasha ahayn ma kari karo aqwaal ma hayo waxba ma akrin karo intuu keri kara ka tag la dhihi maayo intuu keri kara la imaanaya saas man waxayna ka mid tahay samaaxada shareecada kolba waxaad kari karta unbu ilahay kugu adoonto subxana wa tacala ayib marka taas saasuu inoo faa'ideeyey wailaa faxmad illaaha alla mahadi wakabirhu weyne wahallilhu alla subxaana wa tacaala yani waxa weeyaan u tawxiidso tahliilka waa tawxiidka laa ilaha ila allah weliabi daawuuda waxaa u sugnaaday min xadiii rifaaca wey abu daawuud waxaa u sugnaaday xadiidka rifaaca ku yimid inuu nebigu ku yidhi sal lay waslam uma qra akri biummi lkitaabi qur-aanka asalkiisa qur-aanka suuradda asalka u ah wa bimaa shayna akhri shaa allahu alla uu doono riwaayada abi daawuud waxay inoo faa'iidaysay bimaa tayasaradii mutlaq bay ahayd soo ma biummi lkitaab baa qaydaysa leanna bimaa tayasara way gudaweyn tahayoo qur-aanka o dhan baa soo geli kara sooma laakiin waxaa ka guda yar oo koobaya oo qaybaya biummi alkitaab faatixada akhrigu ku yidhi saas man waxaan xoojinaya xadidka cuaarta musaamid aan soo sheegnay fi saxiixayn yani waxa weeyaan laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitab wahada huwa sawaab waana madhabka jumhuurta way macna uma qra' biummi alkitab waxaa kaloo deliishaday riwaayadan abu daawuud culimada qaarkood oo ku tegey in faatixada wixii ka siyaadsanna uu waajib yahay faatixada keliya inayna ku filayn faatixadan inaad akrido haddana wuxuun ka siyaadsan inaad raaciso saas daraaddeed ba xadiidka cubaadata bnu saamid qaarkeed alfaadiisa qaar waxaa ku yimid laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi fasaacida miyu ah fasaacida baa kuso arortay maqan inuu ahaa xadiidka cubaadata raafic ama eyrki adiga fasaacida baa ku soo arortay saacidadaasi iyo wa bimaa shaa allaahudaasi waxay kutusaysaa bimacnaa in faatixada wax ka siyaadsan layska rabo jumhuurtu waxay qabaan qur-aanka faatixada ka siyaadsan waa sunne isagu waajib maaha ayb walibni xibbaana ibni xibbaan waxaa u sugnaaday horta taa abu daawuud riwaayada abi daawuud abi daawuudo inuu yidhi waa xasan sanadkeedu waa xasan waa sugan tahay macnaha walibni xibbaana ibni xibbaan waxaa u sugnaaday uma bima shita yani waxa weyaan uma qra' bima shita ayb adiga waxaa bima tayasara iyo bima shita iyo kulli waa mulaq biumi lkitaabna waa muqayid wlmuqayid muqadamu cala lmulaq w ama waxay baa culamada qaarkood qabaan bima tayasara iyo bima shita iyo waa way horeysay waxaa ka dambeeya xadiidka cubaadatu bnu saamido laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab waa mansuuq bay marka leeyihin xadiidkan yani alfaadan kusoo aroortay adiga sida la yidhaahdaba sida sawaabka waxa weeyaan faatixada in la aqriyana laazimtaa macnaha ayb an abi xumaydin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi sal lay aslam rasuulkaan arkay idaa goortii kabara uu takbiirsado uu takbiirsanayo ama idaa kabara markuu takbiirsado jacala isagoo yeelaya yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garbood qumaatigooda ah. waidaa goortii rakaca uu rukuucayana amkana wuu makanin jiray oo wuu ku dhajin jiray yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labadiisa lowbuu makanin jiray yacni waxa weeyaan wuu ku qaban jiray intuu saa korka uga saaro ayuu yani waxa wey ku xajin jiroo ku qaban jir faidaa sajada markuu sujuudana wadaca wuu dhigi jiray yadayhi labadiisa gacmood buu dhigi jiray dhulka hayra muftarishin isaga oon goglanaynin ah, ah. waidaa rakaca amkana yadayhi min rukbatay labadiisa gacmood buu wuxuu makanin jiroo ku dhajin jiray min rukbatayhi labadiisa low uma kadibna hasara wuxuu leexin jiray ama laabi jiray isagoo simaya dahrahu dhabarkiisa faidaa goortii rafaca uu kor noqdo uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelo rukuucda ka soo toosto istawaa wuu sinmi jiray xataa yacuuda ilaa uu noqdo kullu faqaarin dhabar kasta faqaarku waa lafaha dhabarka laf dhabar kasta ilaa uu noqdo makaanahu meeshiisii uu ka yimid uu ku noqdo faidaa sajada markuu sujuudana wadaca wuxuu dhigi jiray yadayhi labadiisa gacmood buu dhulka dhigi jiray hayra muftarishin isagoon goglanaynin walaa qaabidihimaa mid soo dumahaya isagoon ahayn isagu isku soo dumayo isku soo dhajinay wastaqbala wuuna qaabilin jiray biatraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda farahaa fiidooda ayuu qaabilin jiray alqiblata qiblada qaabilin jiray waidaa goortii jalasa uu fadhiistana fi ragcatayni laba ragcadood markuu fadhiisto dhexdood yani laba ragcadood isagoo soo tukaday markuu ataxiyaad u fadhiistana jalasa wuu fadhiisan jiray calaa rijlihi lugtiisa korkeeduu ku fadhiisan jiray alyusra ee bidixda ah wanasaba wuu oogi jiro wuu taagi jiray alyumna ta midigtaana wuu taagi jiray waidaa goortii jalasa uu fadhiisto fi rakcati alakhiirati ragcadda ugu dambeeya markuu ka fadhiisto ataxiyaadkeeda u fadhiistana qadama wuu hormarin jiray rijlahu lugtiis alyusra ee bidixda horay buu u durkin jiray w man wa nasaba alukhraa yacni midda kale dhudhunkeeda tii midigtahayd oo taagan dhudhunkeeda hoostiisa ayuu lugta bidixda u durkin jiray saasaa laga wadaa qadama alyusra wa nasaba wuu taagi jiray alukhraa ta kalena waa taagi jiray wa qacada wuu fadhiisan jiray calaa maqcadatihi makaanu fadhigiis meesha lagu fadhiisto sinta sintana dhulkuu dhigi jiray akhraja waxaa soo saaray xadidka albuhaariy buhari baa soo saaray xadiidkani fawaa'id siyaada buu wataa fawaa'idda uu wata waxaa ka mid a iyo axkaamta uu xambaarsan yahay marka salaadda la gelayo takbiirat alixraamka salaada la xidhanayo in gacmaha kor loo qaado garbahana lala siimo sunadaasi waa sunna saabita axaadiis aad u fara badan baa kusoo soo aroortay culimada qaarkoodna ay leeyihin waa mutawaatir saxaabo aad u fara badan bay ka sugantao khulafaa uraashidiintu ka mid yihiin bal almubasharuun biljanna raggii o dhan baa laga warinaya in takbiirat lixraam kor loo qaadayo ilaa qiyaasta kor loo qaadayana waa xadwa almankibayn ilaa garbaha la gaadhsiinay labada garbood baa lala simeeya macnaha waxa wey saasay noqonaysaa marka ayib waxaa soo aroortay xadiid kale oo tilmaamaya furuuca udunayhi labada dhagood yani waxa weye furuucdooda furuucda waxaa laga wadaa meeshan laalaadada ee dhegta soo laalaada halkaasuu la simi jiray marka culimmada qaarkood waxay leeyihiin gacanta inteeda kaleetana garabkaa lagu aadinaya gacanta faraheedana waxaa lagu aadinayaa dhagaha fiidooda sidaasay marka labada xad isku waafaqayaan saas man bimacnaa waxa weyaan in saa layska yidhahdana waa khalad khalada doon bay dadku galaan qaar baa iyagoon sooba dhawaynin bay halkaa ka tuurahayaan ah. qaar waxa wey halkaa leeyihin oo madaxa korkiisa wa kasoo tuura kullu dalika waa khalaq gacmaha kor in loo qaado wey laakiin waa in ama garbaha lala simo fiidooduna waa inay dhagaha yani waxa weyaan ay la sinmaan dhagaha fiido farqooda hoose ayb ama takbiirat lixraamka iyo qaadidda waxaa soo aroortay oo sugan axaadiista nebiga marka la uruuriyo sugan inaad takbiirat lixraamka hormarisa waad heli karta oo allahu akbarta intaad hormariso gacmaha qaadidooda dambaysiiso inaad isdaba mariso oo gacmaha qaadidooda intaad hor mariso allahu akbarto dambaysana waad heli karta inaad hal mar isla tidhaahdana waad heli karta intaba axaadiista nebiga ku sugantaha salawatu rabbi waslamu caleyh ayib qaadiddaa la qaadayo gacmaha kor loo qaadayana jamaahiiru ahli ahlilcilmi baa qaba bacdulmadaahib baa khilaafsan laakiin khilaafkoodu daliilka ayaan gaadhin ama si xun bay u fahmeen ayib masalada labaad oo inoo faa'iideeye waxa weye idaa rakaca amkana yadayhi min rukbatayhi Ah, markuu rukuucayo gacmaha wuxuu makalin jiray oo ku xasilin jiray oo ku dhajin jiray lowyihiisa waa kaan soo sheegnay xadiidkii sooma ahayn xadii musii salaatihi hadda markaan soo marayno riwaayadii ibni xibbaan iyo faidaa rakacta fajcal raaxatayka calaa rukbatayka labada gacmood calaa calahooda labada low korkooda saar baa layidhi wamdud dahraka dhabarkaagana fidi wamakkini lirukuucika rukuucdaadana makaniyo ku xasid marka taasay la midta marka aad gacmaha saarayso lowyaha korkooda sunnadu waxa weeye inay gacmuhu ayna farahoodu isku dheganayn oo tafriij baa la samaynaya tafriij yani waxa weyaan faraha oo saa u kala fog ayaa lowyaha korkooda la saaraya inaad faraha isku dhejsiso saa iyagoo alowyaha aad kor saarto waa khilaafu sunna saas man ayb uma hasara dahrahu hasriga waxaa la yidhahdaa hasriga waxaa la yidhaahdaa siday culimmadu khataabi iyo kayrkood ku fasirayaan waxaa laga wadaa hanaahu fi istiwaa'in min hayri taqwiis baa la yidhahda dhabarkoo la laabo si simanna loo laabo isagoo oon dhabarka la qaansaynin qaansayntu macnaa sida qaansadoo kale aan loo godin ee si siman in loo fidiyo wamdud dahraka amarka sidaas wey marka riwaayada bukhaari iyadu waxay tihi uma xanaa dahrahu waana isku macno xasara dahrahu iyo xanaa dahrahu iyo waa isku mid macna sifadeeduna iyadana waxa weeye ziyaada ku soo aroortay oo nebiga sal lay slam waa ka yidhi hayra muqnicin ra'sahu walaa musawibihi waana in madaxana aadan kor u taagin madaxana aadan hoosna u foorin rukuucdu waa meelaha ugu adag oo dadka tukadaay intooda badan khalad kaga jiro inta saxdaay waa yarta marka la rukuucsan yahay dadka qaarkood qaar horahaa koreeya xagga dambe iyo simuhuna way hooseeyaan sida dhurwa oo kale waa dhurwaaga simihiisana waa saas qaarsabihiisuna waa saas qaabkaasi sax ma ah dadka qaarna madaxay hoosta gashanayaan iyo qaar horaha markaasay xaggii dambe kor u qaadhayaan labadaa qaabba sax maaha labadaa qaab wax u dhexeeyaa saxaho dhabarka iyo simaha kulli inay wada sinaadaan iyo madaxu baa la doonaya saas maana kulli inay wada sinaadaan ilaa nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh salaadiisa marka la tilmaamayey haddii dhabarkiisa biyo lagu dhibciyo dhinacna ugama daateen marka waxaa la doonaya ilaa heerkaa inuu ruuxu gaadho ah, wuxuuna ku imaan karaa inuu ruuxu uu isbaro oo isku layliyo oo yani waxa weyaan uu yidhaahdo ruux ii fiiri oo bal xadiid baa nebiga ka sugan sal ly slam uu leeyahay sidaa ruuxaan dhabarkiisa yeelin oon saa u tukanin salaad ma laha marka dadkii ama qaarhooraha taagahay ama qamar dambaha ama qaarhooraha fororinahay salaadoodii halis bay ku jirta ayb uma hasaba dahrahu marka waa sidaa dhabarka oo la laabo isagoo uu siman yahay oo uusan kala dheeraad lahayn ayb faidaa rafaca ra'sahu istawaa madaxa markuu ka kor noqdo ayb waxaan meeshaa kuso arortay sidoo kale taasoo tilmaamanay wa faraja bayna asaabicihi yani waxa wey farhiisana waa kala fogeynaya marka uu rukuucsan saas man faida rafaca ra'sahu istawaa xataa yacuuda kulu faqaarin makaanahu taasina iyadana waa marka laga soo tooso wuxuu ku laabanayaa xubin walba ama laf walba waa inay meesheedii ku laabato faqaarka waxa la yidhahda waa lafaha dhabarka lafaha dhabarka xidhiirsan baa faqaar la yidhahda haddayna lafihii meeshoodii ku noqonin bimacnaa ictidaal maadan samayn ayagoo lafihii weli laaban oo mid walba ayna booskeedii dib ugu fadhiisanin haddaad foorsatood sujuudda aado bimacnaa waxa weye salaadaadu ma asxin lanna ictidaalkii baad ka tagtay oo rukni arkaanta salaada ka mid saas man ayb meesha wuxuu siyaadiyey abu daawuud fii xadiidii abi xumayd wuxuu ku siyaadiyey marka uu rukuucda kasoo tooso wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida allahuma rabbana laka alxamdu gacmahana kor buu u qaadaya iyaduna waa sunna ayb gacmaha kor loo qaadayo ayadana wuxuu la simayaa garbihiisa marka uu ictidaalka samaynayo furuuca udunayhina wuxuu la simeeyaa faraha fiitooda sidii aan usoo sheegno saddexdii xaalood inuu ka hormariyo inuu isku mid ka dhigo inuu kala dambaysiyo intabuu heli karaya man faida sajada wadaca yadayhi hayra muftarishin markuu sujuudayo labada gacmood buu dhigayaa isagoo oon goglanaynin yani waxaa laga wadaa wadaca yadayhi gacmaha markaad sujuudsan tahay calaa calaacalahoogaad dhulka dhigaysa markaad dhulka dhigaysana waxaa la rabaa farahoodu inay ishayaan rukuucda maxaynu nidhi waa inay faruhu aynan ishaynin sooma laakiin markaad sujuudsan tahay waa inaad faraha isu keento faraha yani gacantu waa inay isu yimaadaan ayagoo saasa waa inaad madaxa labadiisa dhinac dhigto wejiga labadiisa dhinac dhigto wadaca yadayhi hayra muftarishin isagoon goglanaynin isagoon goglanaynin waxaa laga wadaa bimacnaa waxa weeyaan kaftiraasha sabc sida maalan eyga iyo durjoogta iyo markay fadhiisanayaan ay u gogladaan oo kaleeto bimacnaa waxaa la diidan yahay waxaa la rabaa intaad calacalaha dhigto gacanta inteeda kale inay dhulka ka qaadnaato oo ka korayso laakiin inaad dhudhunkaaga gogolataa la diidan yahay sida dadka qaarkood u sujuudaan saasuu udhiganaya ah, saasuu u sujuudaya yani waxa weye dhudhunkiiyo gacantiio dhan baa dhulka yaalla dhexdoodu ku sujuudaya carruurta yarkaasi u sujuudaaba rag odayaala u sujuuda arkaysa ah, carruur ciyaaraysaad moodaysa salaadaa sax maa qaabkaasi qaab saxsan maaha leanna waxaa la doonayaa in gacmaha dhulka kor looga qaado laabtana dhulka ah kor looga qaado oo waxay riwaayaadku ku imaanayaan nebiga sal alay waslam siduu kor iskaga qaadi jiray xar yari hoostiisa way mari kartay saas manaa gacmihiisay dhulka uga korreeyeen salawatu rabbi waslamu aleyh hayra muftarishin saasaa laga wada faidaa sajada wadaca yadayhi hayra muftarishin isagoon goglanaynin hayra muftarishin diraacay walaa qaabidihimaa waxaa laga wadaa walaa qaabidihimaa labadii gacmood markuu sujuudsan yahay inuu jidhka kusoo dhajiye maaha ah, yani inuu saas u sujuudo maaha iyagoo labadii gacmood dhulka uu kusoo dhajiyey jidka ama feedhihiisa ay ku dhagan yihiin oo uu is-uruuriyey saa u tukan maayo ee waxaa la rabaa inuu iska fogeeyo qaabidku saasa laga wada lanna qabdigu waa laabidda qabdigu waa laabidda oo labadii gacmood inuu soo laabo oo uu ku dhajiyo jidhka taasaan la ogoleyn qaabidihimaa waxaa kaloo tafsiir u noqon kartaa in labada gacmood farahooda aad laabto oo kaana adoo feertamahayo kale intaad saa u laabto aad saa u sujuudto iyaduna ma iyaduna sax maa inay fidsan yihiin wey jidhkana waa inaad ka fogayso ayib arrintaa iyada ah lilmulaaxada intaana lilmunaasaba intaynaan dhaafin bacdu ahlilcilmi waxay qabaan dumarku iyagu markay tukanayaan inay isku soo ururiyaan oo ay gacmahana jidhka ku dhajiyaan isna uruuriyaan oyna iskala fidinin in dumarka laga soo reebo daliil ma leh istixsaan iyo waxay ku timid uun qolada sidaa tidhi waxay yidhaahdeen uun dumarka asal waxa uu astur iskala fidintaasina waxoogaa dumarka kuma fiicnay dheheen war waxaas ka baxaa la yidhi nebigu markuu diinta jidaynayo rag iyo dumarba waa loo jidaynayaa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka yidhi dumarku waa shaqaa'iqu rijaal waa ragga jeexooda wixii ragga loo jideeyey oo sharci iyagana waa loo jideeyey allaahumma in daliil soo reebaya la helo mooye wixii la waayo xukumkii la waayo daliil soo reebayo odhanayo dumarka khaas bay u leeyihiin kaas wixii saasoo kale la waayo asal rag iyo dumarku inay u saman yihiin saas daraaddeed dumarkuna way iskala fidinayaan ragguna waa iskala fidinayaan saas liadami daliil saas ayb wastaqbala biatraafi asaabici rijlayhi alqiblata xadiidkan ziyaadadana waa wataa oo marka la sujuudayo waa u tegi doonaa kayfiyada loo sujuudayo iyo xubnaha laga sujuudayo yani waxa weyaan lugaha farahooda ayaa qiblada loo jeedinaya ayb bimacnaa waxa weye faraha lugta faraheeda bogcadkooda ayaa dhulka qabanaya markaasay farihii dhexda ka jabayaan markaasay u jeedsanayaan xagga qiblada waxaa la diidan yahay in farihii luguhu ay gadaal u jeedsadaan sida dad badan sameeyaan oo ruuxu intuu lugtii qaarkeedii sare dhulka dhigo farihiina xagga dambe u jeedsadaan taasaa la diidan yahay saasman waxaa la rabaa faruhu inay jeedsan allahuma ruuxu inuu culus yahay ay u suuro mayo dad culus baa jira oo haddii faraha ay soo laabaan laga yaaba faruhu inay jabaan oo jidhkoodu jabiyo xaalaadka daruurada iyo xaajada iyo meeshada wey laakiin asalka sunadu waa saas macnaha ayb waida jalasa fi rakcatayni jalasa calaa rijlihi اlyusra wanasaba alyumna waxaa kaloo xadiikani faaideeyey waxau kaloo xadiidkani faa'iideeyey labada ataxiyaad sida loo fadhiisanayo ataxiyaadka hadday salaadu laba ataxiyaad leedahay ataxiyaadka hore lugta bidixdaa baa la goglaya lagu fadhiisanaya waana qaabka loo yaqaano iftiraashka lugta midigtaana way taagmaysaa iyadoo faraheedu qiblada u jeedaan ayb hadduu atixiyaadka dambe yahayoo salaadu atixiyaad dambe ay leedahayna lugtii bidix ahaydee uu ku fadhiyey atixiyaadka hore horay buu u durkinayaa markaasay lugta midigtoo taagan dhudhunkeeda hoostiisay aadaysaa oy u durkaysaa kadibna sintiisuu dhulka dhigaya lugtii midigta ahaydna faraheeday ku istaagaysaa ayagoo farihii qiblada u jeedaa labada atixiyaadna saasaa loo kala fadhiisanaya ayb khilaaf baa ku jiro salaaddu hadday hal ataxiyaad leedahay baa aada looga muransan yahay sida salaadda subax oo kale salaadda subax ataxiyaadkeedu midkii dambaa xukunkiisa la siinaya mise ataxiyaadkii hore xukunkiisaa la siinaya alimaam shaafici caleyh raxmatullah isagoo xadiidkan deliishanaya abu xumayd ayuu wuxuu ku tegey salaada subax iyo salaadaha labalabo ragcadooda ataxiyaadkooda dambe atxiyaadka ugu dambeeya xukunkiisao kaleu leeyay wabitaali waxaa loo fadhiisanayaa tawaruga yani sindhiga sintaa dhulka la dhigayabuu le man laakiin imaam axmed iyo keyrkii baa waxay leeyihiin labada ragcadood atixiyaadkoodu atixiyaadkii horuu la xugumiya wabitaali lugtaad goglanaysaa ku fadhiisanaysa waa masle marka khilaafiya wey man ayb akhraja waxaa wariya xadiidka albuhaariy buhaari baa wariyey an caliyin bn abi aalibin radi allahu canhu axkaam badanoo haddaan sheegnay axaadiistay ku imaan doontaa insha allah an caliy bni abi aalibin radi allahu canhu can rasuuli lahi sal lay slam rasuulka wuxuu ka warin anahu nebigu ama rasuulku sal lay waslam kaana wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago ila asalaati salaadda markuu isu taago qaala mid yidhaahdu ah wajahtu waan jeediyey wajhiya wejigayga liladii kii xaggiisaan u jeediyey fatara abuuris bilaabay assamaawaati samooyinka walarda iyo dhulkaba xaniifan xaal aan ahay ilaa qowlihi laga gaadho min almuslimiin buu ku yidhi waa iska soo ururgaabiyey laakiin dhammaystirkeedu waxa weeye wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan xaal aan ahay min baadilka ka leexanayo xaqa u leexanaya xaggiisa ama toosan xaalan ahay musliman oo muslim ah wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya mid ka mida mey ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin salaadayda iyo gowracaygii cibaadadeyda noloshaydiida geeridayda ilahay baa iskale cidina lama wadaagto cid ilaahay la leh ama la maamusha ama muxuu ahaay la abuuratay ama inay la caabudaan la wadaagta inay caabudaan la wadaagta ma jirto laa shariika lahu wabidalika umirtu saasaana lay amray wa ana min almuslimiina saasuu inoo qoray hadda wa na min almuslimiin saas daraaddi wuxuuna yidhi ilaa qowlihii laga gaadho min almuslimiin wa ana aniguna min almuslimiina baan ka mid ahay man allaahuma anta almeliku intaa kuma eka marka dacadu siyaada gadaal kusii wadata allahuma anta almaliku laa ilaaha ilaa ant anta rabbii wa ana cabduka ilaa aakhirihi ilaa ducada aakhirkeeda laga gaadho taana wuu iska soo gaabay iyadana dhammaystirkeed waxa weeye allaahuma anta almeliku adigaa boqorka boqorka jira ee addoommada iskale khalqigana iskale waa adiga laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa anta adiga mooye keligaabaa cibaadada iskale cidina cibaadada kulama wareegto saan mulkiga lagula lahayn aan cibaadadana lagula lahayn anta adigu rabbii midka ii barbaariyey baa tahay ii abuurtay ileh wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baan ahay dhamaystirku marka waxa weeye dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey wactaraftu bidanbii dembigaygana waan qiraal baan ahay ma inkirsani fakfir lii danbii ilaahu dembigayga ii dhaaf jamiican dhammaantii ilaahu ii dhaaf inahu laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooye meel kaloo lala aadi ma jirto adigan baa dhaafi ayb wahdinii allow i hanuuni liaxsani alakhlaaqi akhlaaqdata ugu wanaagsan igu hanuuni oo igu toosi oo iwaafaji laa yahdii ma hanuuniyo liaxsaniha akhlaaqdata ugu fiican xaggeeda dadka kuma hanuuniyo ilaa anta adiga mooye akhlaaq wanaagsan ilaahu xaggeeda igu hanuuniyo iwaafaji adiga unbaa dadku hanuuniya wasrif allow leexi canii aniga xaggayga sayi'aha akhlaaqda teeda xun allow iga leexi laa yasrifu ma leexiyo canii xaggayga sayi'aha akhlaaqda teeda xun igama leexin karo ilaa anta adiga mooye labayka allow ku yeelayo ku yeelay ama labayka iqaama yani waxaa laga wadaa labaykada bimacnaa ana muqiimun calaa aacatika iqaama bacda iqaama labayka allow daacadaadan ku dulnagi ah oon dul joogaa oo aanan ka tegayni w man wa sacdayka amarkaagana diyaar u ahay inaan qaato saacideeyo sacdaykada saa waa lagu fasiraa sida ashari ay leeyihiin yani musaacadatan bimrika bacda musaacada wa mutaabacatan bacda mutaabaca lidiinika ilaahu diintaadaan ku dul yaan raacayaayo raacid weliba kala dambaysoon gu'itaan lahayn labayka sacdayka waa masaadirta qaab tatniya lagu keena waxaana loola wadaa bimacnaa mubaalaqa ahaanoo takriir aan dhammaad lahayn soo celcelin aan dhammaad lahayn macna saas wey sida ilahi subxana wa tacala qur-aanku yidhi farjic ilbasara hal tara min fauur ah, farjic ilbasra karatayn soma karatayn uma rjic ilbasra karatayn karataynka macnaha waa laba goor laba goorna lagama wade waa kara bacda kara laga wada ku celceli ku celceli ku celceli bal fiiriyo ku celceli waxba ka heli mayse waadan soo daali saas macnaha marka labayka wasacdayka wاlkhayru khayrkuna kulluhu dhammaantii fii yadayka labadaada gacmood buu ku jira wاsharu sharkuna laysa ilayka xaggaaga maba ahaanin wsharu laysa ilayka bay culimada qaar culimad badan tafsiirkeeda ku khaldameen washaru laysa ilayka waxay ku fasireen shar adiga laguma aaneeyo haba dhacee laakiin ilaahay looma tiriyo allah sameeyey ama xaggiisu ka yimid lama yidhaahdo tafsiirkaasay ku fasireen ma xuma laakiin tafsiirkaa lagama wado xadiiska tafsiirka xadiidku waxa weeye sida alcalaamata ibnuqayim iyo keyrkii ay cabaynayaan washaru laysa ilayka ilaahay afcaashiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa midna shar kuma jiro sharku waa makhluuqaadka saas man lianna ilaahay afcaashiisu ama waa cadli ama waa fadli ama waa xikma intaasina midna shar kuma jiro masladaa faahfaahinteeda kutubta tawxiidkan kaga hadalnay khaasatan kitaabkii muxuu ahaay eh, saabuni baan aada ugu faahfaahinay washaru laysa ilayka marka ilahay xaggiisa sharba ma jira sharka xagga makhluuqaadku jira saas man afcaasha ilaahay shar ma leh sharku marka loo fiiriyo makhluuqa buu imaanayaa laakiin xagga rabbi marka loo fiiriyo asharu laysa fii afcaalihi bal fii mafcuulaatihi wa makhluuqaatihi saasaa la odhanaya man ayib wsharu laysa ilayk ana bika wa ilayka adiga baan ku ahay xaggaagaana u ahaan tabaarakta watacaalayta khayrkaagaa batay waadna saro martay astakfiruka dembidhaaf baan ku weydiin wa atuubu ilayka xaggaagaana usoo noqonaya ducada dhammaystirkeedu waa saas waxaana wariyey buu inuu yidhi ilaa akhirigii laga gaadho rawah waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo lahu muslim u sugan ina dalika arrinkaasi fii salaati leyli salaatuleylka dhexdiisay ahaatay salaada habeenkii marka loo kacay salaatuleylka la tukanayo iyo ducadan akhrin jiri saasaa kusugan ducadaasi wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walardi ducada ilaa inta ka dambayso wada socota waxa weeyaan waxaa qaatay alimaam shaafici caleyh raxmat ullah shaafici iyo asxaabtiisu waxay qabaan waa ducada ugu fiican ducada ugu fiican adciyada istiftaaxa bay ku sheegaan xagga macaanida ay kulansatay iyo marka la fiiriyo bay doorteen saas man saas daraaddeed baa soomaalidu madhabka shaaficiga inta badan haysataayo tan un baaba la yaqaanaaba ah, soma wajahtu wejhin baa la yaqaana adciyada kale soo aroortay dad khaaska mooyaane dadka intooda badan ma garanayaan ayb laba meelood marka u baahan inaan mulaaxadayno midda koobaadi waxa weeye min almuslimiinadaas ma waxaa la odhanayaa wa ana awalu lmuslimiin mise waxaa la odhanayaa wa ana min almuslimiin xadiidka riwaayadiisa asal waxaa u ah wa ana awalu lmuslimiina waana sida ayadda qur-aanka ku timi ruwaadda nin ka mida ah marka shakiyo wuxuu yidhi waxaan ku shakisnahay wa ana min almuslimiinada shaki baa igaga jirta taabiciintii rag ka mida ibnu munkadir iyo rag ka midahoo fuqahadii madiine ah baa waxay dhihi jireen nebigu wa ana lmuslimiin buu isagu dhihi jiray laakiin adigu markaad iska hadlaysa waxaad tidhaahdaa wa ana min almuslimiin lianna awal almuslimiin ma tihi marka wuxuu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah sifatu salaadka asalka ee mutawalka ah, markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay wa ana awalu lmuslimiina waa sida riwaayada xadiis ku timi wa ana min almuslimiinana waa tafsiir bacdu almuxadisiin iyo ruwaadda qaarkood intay istuseen in macnahaa hore ruuxaan nebi ahayn uu yidhaahdo ama rasuulka cidaan ahayn inay tidhaahdo inay yaro khaldan tahay baa u muuqatay markaasay lafdigii bedeloona waxay ka dhigeen wa ana min almuslimiin sidaas laakiin ruwaadda ay u badan yihiin xadiidka alfaadiisa iyo duruqdiisana u badan tahay waxa wey wa ana awalu lmuslimiin taasaana sax in la ahriyo walow imaamu shaafic caleyh raxmatullahi uu doortay in la yidhaahdo wa ana min almuslimiin laakiin macnaha wa ana awalu lmuslimiina markaad leedahay ma aha inaad leedahay intii ilaahay rumaysay baan ugu horeeyaayo anigaa ilaahay ugu hor islaamahaya ugu hor hogaansamaya saa lagama wado ee waxaa laga wadaa wa ana awalu lmuslimiina ilaahay awaamirtiisa inaan u degdegoon dadka uga wada hormaraan diyaaru ah sidaa markii la yidhaahdo nebina wuu dhihi hayrkiina wuu dhihi soo saas ma macnahaasay imaamu shawkani iyo khayrkii marayaan oo waxay leeyihiin macnaha markii la maro riwaayada macnaheeda asalkay ku timid baa loo daynaya oo wa ana awalu lmuslimiin baa sax oo macnaheedu aynan ahayn ruuxii ugu horreeyey ilahay u hogaansama ma xataa nebigaan dhihi jiray nabigeenna salawaatu rabbi wasalam aleyh laftiisa wa ana walu lmuslimiina lanna waxaa ka horreeya ambiya ka horreysa sooma ambiye iyo rusul iyo muslimiin baa nebiga ka horreeyey salawatu rabbi waslamu caleyh marka awaliyadaasi awaliyadaasi awaliyatu zaman lagama wado awaliyat lwaqti lagama wado ee waxaa laga wadaa isticdaad inuu u hayo amarka ilaahay iyo hogaansankiisa inaad dadka ugu wada hormarto oo ruuxa ugu horreeya noqoto saasaan diyaar u ahay wey macnaha macnahaasay ku fasirayaan macnaha haddii la yidhahdana isma diidayso mid waa mid ah meesha labaadee iyadana u baahan xoogaa inaan isu taagna waxa weeye meesha uu yidhi ina dalika fii salaati alleyl riwaayo kale waxaa kutimid muslim ina dalika fii salaati lleyl riwaayada muslim qaarkood waxaa ku timid inay ducada uu nebigu akhrin jiray salaada habeenkii base markuu tukanay maxaa laga fahmaya markaa salaada waajibka iyo salaadaha kale muusan ku arin jirin salaatuleilkan buu arin jiray ab laakiin sheekh albani cali horta hadalkaa hadda uu meeshan ku qoray xaafidku ilahay amarkii fatxulbaarigana sidaasoo kale ku sheegay laakiin sheekh albani caleh ramat lla wuxuu leeyahay markaan xadiiska dabagalay buui muslimna aad aan uga baadhay buui lafdigaa waan ka waayay buui saxiix muslimka bal xadiidka meelaha kale uu ku yimid iyo masaadirta kale uu ku soo arooray hal masdar oo uu ku yimid ma haya buu yidhi yani waxa weye dalika fii salaati leyl ma haya buui ayib waa garan waayo bui marka meesha uu xaafidku uu kelimadaasi ka keenay ismoodsiis baana u badinayaa buu leeyahay bal wuxuu leeyahay abu cawaana iyo bayhaqi iyo daara qutni waxay warinayaan lafdi kutusaya inuu nebigu salaada waajibka ah uu akhrin jiray oo lafdigaasi waxa weeye kaana ida ibtada'a asalaata almaktuubata qaala salaada waajibkaa markuu bilaabayo nebigu buu akhrin jiray salawatu rabbi waslamu calayh alimaamu shaafici caleh raxmatullahi baa kadalika sidaa soo saaray marka yani waxa weyaan kadalika abu daawuud iyo tirmidi waxay warinayaan nebigu sal ly wasalam kaana ida ibtada'a asalaata almaktuuba qaalaha yuu dhihi jiray nebigu salawatu rabbi waslm marka wuxuu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah salaada waajibka abaa mar soo aroortay marna salaad mulaqa soo aroortay sida xadiidkan inoo qoranoo kale kaanahu kaana ida qaama ila asala salaadana haddii la ilaaqo asal ahaanteeda salaada waajibkaa bay ku dhacda sida sancaan iyo keyrka ay leeyihiin marka alfaadda xadiis kusoo aroortay qaarna way ilaaqeenoo salaadba iska dheheen qaarna salaada maktuubadee waajibka abay ku qaydeen xaafidku marka meel uu ka keenay salaatuleilka lafdigan ma garanayo saas daraaddeed buu sheekhabani caleyh raxmatullah iyo keyrkiiba waxay marayaan sida shaafici iyo waxay marayaan in salaada waajibka ana ducadan la akhrin karo salaatuleilka iyo salaadaha sunanka ana la akhrin karo ducaaun istiftaaxan taas wuxuu ku radinaya marka ibnulqayim caleyh raxmatullah ibnulqayim ayaa wuxuu yidhi wajahtu wajhiya liladii waxa uun la akhrin karaa buu yidhi sida maxfuudka ah salaada qiyaamleilka bas amaa salaada faradka maya abcan waxaan u malaynaya lafdigan buu isaga laftiisa ayuu macnaha wax wey cuskaday laakiin waxay ku xidhan tahay in la ogaado lafdigaas sugnaantiisa saxiix muslim kuma hayo goley koley sheekh albani caleyh raxmatullah saas man an abi hurerata radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana wuxu aha rasul sal lay slm rsulku wuxuu ahaa idaa goortii kabara uu takbiirsado lisalaati salaada markuu u takbiirsado salaada uu xidho sakata mid aamusa ayuu ahaa hunayhatan waxoogaa caquunayhadu waa wakti gaaban uu aamusi jiray qabla an yaqra'a intuusan faatixada akriyin fasaltuhu markaasaan weydiiyey abu hurayre haddaan ah maxaa yidhi rasuul ilaahi aamuskaaga u dhaxeeya qiraa'ada iyo salaada xidhashadeeda maxaad dhahdaa maxaad akridaa ayib sakatadaa lagama wado bimacnaa bishimuhu isku qaban jiray waxbana ma akrin jir laakiin waxaa laga wadaa sakata bimacnaa kor muusan wax akrin jir yani markuu salaada xidho ducaaulististaaxanuu hoos u aqrin jiray maadaama marka aynan maqlaynin saxaabadu ruux aan maqlin kaana inuu aamusan yahi oo kale u qaadanaya sooma sakatada saasuu marka ka wadaa ee kama wada waxma aqrin jirin leanna inuu wax aqrin jiray waaba ka nabigaaba sheegay salawatu rabbi waslamu caleh sakata wuu aamusi jiray yani hoos buu aqrin jiray hunayhatan waxoogaa qabla an yaqra'a intuusan aqrin fasa'altuu markaasaan arrinkaa nabiga weydiiyey sal lay slam faqaala wuxuu yihi aquulu waxaan dhahaa marka aan aamusnahayd moodaysa inaan aamusnahay aquulu waxaan dhahay oon akhriyaa allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allaahuma naqinii min khataayaaya kama yunaqa sawb alabyadu min addanas allahuma qsilnii min khataayaaya bilmaai waalsalji waalbarad muttafaqun caleyh waxaan dhahaa buu nebigu sal ly wasalam allaahuma allahyo baacid kala foge beynii wa bayna khataayaaya aniga iyo gafafyaalkayga na kala foge na kala durki allo laba macnoba waa dhici kartaa wixii haddaan sameeyo gaf noqon lahaa ilaahu iga fogeeyo yaanan samaynin way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta wixii aan sameeyey gafkii aan sameeyey ilaahu aniga na kala fogeeyo ii dhaaf wey markaas ta horena maxay noqonaysaa ilaahu iga ilaali waxaanan samayninoo gafaf ah ta dambana waxay noqonaysaa wixii aan sameeyey allow ii dhaaf oona kale fogey saase man kamaa baacadta saaad u kale fogeysay oo kale bayna almashriqi waalmaqribi qorax ka soo baxayo qoraxudhac dhexdooda saaad u kale fogeyso kale waa maal waa maal oo yani waxa weye labada shaygu markuu aad inuu u kale fog yahay la cabirayo baa waxaa la dhihi jiray bari iyo galbeed buu isu jiraa inagu soo ma dhahan bari iyo galbeed buu isu jiraa yani waxa weye waa waxaan isu imaanin aad u kala fog wey mana allahuma allahayo naqinii ilaahu idaahiri min khataayaaya gafafyaalkayga ilaahu iga daahiri kamaa sida yunaqaa loo daahiriyo oo kale asawbu maradii alabyadu ee cadayd min addanasi wasakda sida looga daahiriyo kale ilaahu idaahiriyo dunuubta iga dhaq oo iga nadiifiyo iga daahiri sida marada cad nijaasada iyo wasakda looga nadiifiyo looga daahiriyo kale maxaa marada cad lagu maagay waa su-aale waxaa lagu maagay marada cad wasakda ma qarsato yaa imaa inay wasakhdii ka muuqato yaa imaa in laga daahiriyo sooma laakiin maryaha midab kale ayadoo wasak leh bay haddana wasakdeeda qarsata oon la arkayni sooma saas maana maradaa yani waxa wey cad hadiiba la daahiriyo waa haddaan waxba ku hadhin wey laakiin maryaha midab kale ayagoo la tahay in la daahiriyo wasakhiyo dhan laga saaray baa laga yaba inay wax ku laaban yihin saasay macnaa waxa wey tacbiirku u yahayo saas daraaddeed baa maryaha cad looga jecel yahay maryaha kale oo nebigu sal lay slam uu amray in macnaha lagu labiso ayb kamaa yunaqa sawbu alabyadu min addanas allahuma allahyo iqsilnii allow idhaq min khataayaaya gafafyaalkayga xaggooda waxaad iga dhaqdaa ama min khataayaaya gafyaalkayga waxaad igaga dhaqdaa bilmaai biyo ilaah igaga dhaq wasalji barafna ilahu igaga dhaq walbarad baradna ilahu igaga dhaq barad baradka waxaa la yidhahda waxaan u inaan soo marnay waa waxaan loo yaqaano kitaabka bilowgiisan kuso marnay kitaabu ahaara maxaa loo deliishanaya markaa mataqaana ah? markaan soo marnay kitaabu ahaara aan kusoo marnay muxuu u deliishanaya biyaha wax laysaga daahiriyuu ka hadlaya soma biyaha barafka iyo beradka iyo inay wax daahiriyaano iyaguna daahir yihiin waxna daahirin karaan markuu soo maray somusu soo maray xageed joogteen ma maqnaydeen mal ayb marka inta kale la garay biyaha la garay saljigana waa barafka beredka maxaa la yidhahda beredka waxaa la yidhahdaa waa nooc barafkas ka mid ah oo daruuraha ka yimaada oo isaga oo kuuskuusan oo dhagax yaryar ah soo daata xabulhamaamna waa la yidhaahdaa xabulmuznina waa la yidhahda xabulhamaam xabulmusni waa biyo iyagoo fadhiya samada ka soo dhacaya markay soo dhacaanoo dhulka yimaadaan bay markaasi biyo noqonayaan saasa macnaa barafka macnaha laba nooca barafka samada ka yimaadaa laba nooca midna sidii caleen ahaan buu u daataa sidii caleen ahaan oo kale lagu daataa samadu markuu ka daadanayo oo geed caleen daadinayaad moodaysaa waa inta badan barafka ka dhaca yurub oo kale yani siduu u daadanhayo sidii caleen oo kaleeto isu daba joogo markuu kugu dhacayo wax weyn dareemi maysid laakiin korkaaga unbuu fulfuuli midina waa sidii dhagax yaryar oo kaleeto oo yani markuu dhacayo dhulka ku dhacayo waa shanqarhaya oo jingada korkeeda iyo dhulka korkiisa io inuu ku daqraaba dhici kartaba kaa kuuskuusan baa marka waxaa la yidhaahdaa xabul baa la yidhahda waa yaryaryaha aad buu yaryaryahay marka yani waxa weeyaan ilaahow biyaha igu daahiri oo igaga dhaq gafafkayga barafkana igu dhaq baradkana igu dhaq muttafaqun caleyh maxaa laysu dabadhigay bay culimmadu isweydiiyeenoo waxaysu waxaa la yidhi waxaa laysu dabadhigay biyaha caadiga ah markii inta shayga lagu dhaqo haddana baraf looga dambaysiyo haddana biyaha iyagoo yaryaroo fadhiya samada ka soo dhacaya looga dambaysiiyo meeshaasi waxba kuma laabna marka mubaalaqa fi tahiir waay mubaalaqa fi tanqiya watahiir waay yani waxaa kaloo culamada qaarkood cabiraan barafka iyo biyahan qabow waxaa loo cabiray bay leeyihiin bini aadamku markuu dembaabo dembigiisii wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo gubanayoo kale oo ololka kacayo dembigii marka wuxuu u baahan yahay wax damiyo baktiya oo kulkii kacayey wax qaboojiyuu u baahanya baradkan iyo saljigu marka munaasabadeedu waxa weeye dembigiibaa kulayl dhaliyey kulaylkii dembiga ayay marka munaasib ku yihiinoy qaboojinaya sidaana culimada qaarkood baa fiqiga muujinaya xadiidka muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiidkani waa asaxu xadiidin min xayu sanad oo warada fii adciyati alistiftaax xagga sanadka xadiidka ugu xoog badan ee ku soo arooray adciyat listiftaax waa xadiidka inta kaleo dhan isagaa ka xoog badan min xayu sanad waxaana ku tegey oo qaatay alimaam shaafici aleh raxmatullah iyo asxaabtiisuba way qaateen iyo bal jumhuurta in badanoo ka mid a qaatay laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin ka hormarinayaan xadiidkii wajahtu wajhiya liladii bay ka hormariyaan kanay soo raaciyaan marka sida fiicanse waxa weeye ee sawaabka ah kulli abciyadanoo dhan waa sugan yihi wajahtu wajhiya lilii waa sugan tahay tani way sugan tahay kuwa inoo soo socdaa sugan kuwa uuna sheekhuba kitaabka ku qorin baa sugan sidaas daraaddeed maadaama kulli ay sugan yihiin khilaafkoodu waa khilaafu tanawuc khilaafu tanawucana mid walba mar inaad qaadataa sunna somaynaan soo marin aadaanki iyo alfaadiisii somaynaan halkaa ku soo marin saasoo kale wey marka tanna mar qaado tanna mar qaado si sunnadii aad la wada timaado ariiqaasaa fiican waana ariiq imaam axmed iyo keyrka ay marayaan hada wabilahi towfiiq w sal llahuma cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi